shabahay bilmudaafi mudaafka wa huwa shabiihu maa shay weeye itasala bihi uu la xidhiidhsaday shay-un shay shaygaasoo min tamaami macnaahu macnihiisa dhammaystirankiisa ka mid ah fa midlulmudaafi mudaafkuu la mid yahay shabiih horta xaal la yidhaahdaa bilmudaaf waa u qeexay wuxuu yidhi ma tasala bihi shay-un min tamaami macnaahu waa ismuu gadaal kala xidhiidho shay macnaha dhammaystira xukunkiisu muxuu yahay fa milu mudaafi mudaafkuu kula mid yahay fi lxukmi xukunka waa sii caddeeyey xukunkii ay yunsabu waa la nasbinaa shabiiha bilfatxati fatxa lagu nasbinaa wadaalika mihaalkii naxwu laa mustaqiiman mid uu toosan yahay xaaluhu xaalkiisa kaa-inun bayna annaasi dadka dhexdooda ma ahaanin laa mustaqiiman mid uu toosan xaalkiisa kaa'inun baynannaasi dadka dhexdooda ma ahaanin laa mustaqiima laa naafiyatu liljinsi tacmalu camala ina tansibu lisma watarfacu lkhabar mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alicraab mustaqiima ismu laa shabiihun bilmudaaf mansuub wa calaamatu nasbi fadxatun daahiratun fii aakhirihi mustaqiima ismu faacilin yacmalu camala ficlihi yarfacu lfaacila xaalu faacilu mustaqiiman marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiratun fii aakhiri xaalu mudaafu laha damiiru mutasilu mabniyun calaa dami fii maxali jarin mudaafu ileyh bayna annaasi bayna darfu makaanin mansuubun calaa darfiyati lmakaaniya wcalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirihi wadarfu mutacaliq bkhabarin maxduufin wujuba taqdiiruhu kaa'inu bayna mudaaf annaasi mudaaf iley majruur wcalaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi qaala ibnu laajruumi wuxuu yidhi halkan wuxuu uga hadlaa shuruudii gobol ka mida haddii la waayo maxaa xukunku noqon haddii shuruudii wax ka mida la waayo laba arrimoodaa midu imaaneen ihmaal inuu waajibo in la camal halleeya inay waajib noqoto iyo camalfalku meeshu awal waajib ka ah jaa'is inu noqdo labadaasaa midu dhece haddii shuruudda wax ka mida la waayo shuruudduna waa kala duwan yihin waa arki doonnaa qaala ibnulaajruumi wuxuu yidhi fain lam tubaashir laadu haddaysan la baashirin haa nakiradii oo shardigii mubaasharada ahaa la waayo an yakuuna smuha muttasilan bihaa shardigaas waa laadu inay nakirada la baashirtunto haddii shardigaas la waayo oo la kala dhex galo laadii iyo isimkii nakirada ahaa in la ihmaaliyo laada aa waajiba camalfalna maba bannaana marka haddii shardigaas la waayo fain lam tubaashir laadu haddaysan la baashirinoo la xidhiidhsan haa nakiradii waajaba waxaa waajibaya arafcu in nakirada la godo isimka nakirada ka dambeeya in la godaa waajiba macnaha wajaba alihmaal waa in la camal halleeyo marka laadiya waajib ah wajaba alihmaal wey laadi in la camal halleeyaa waajiba oo nakiradii ka dambeey layska godo wawajaba waxaa kaloo waajibaya takraaru laad laada in la soo celceliyo shay kalea waajiba laada in laba goor la soo celiya laa fiihaa qolu walaa macnaa laba shaya waajibaya in la ihmaaliyaa waa waajib in laadii la soo celceliyaana waa waajib labadaasaa waajibaya wa wajaba waxaa waajibaya takraaru laa naxwu laa fi daari rajulun walaa mra'atun laa fiihaa qawlun walaa hum canhaa yunsafuun wey taasay la mid laadi maxaa ku xiga fi daari aawa nakiradii kadaalay marta marka laa iyo rajulun maxaa u dhex maray fi daari waa la kala dhex galay nakiradii iyo laadi waa waajib in la camal hadleeyo laada in la soo celshaana waa waajib waa waajib laa fiiha hawnun walaa hum canha laadii iyo hawnun oo nakiradiiyo fiiha u dhaxay waa waajib in la camal hadleeyo in laada la soo celceliyana waa waajib naxwu laa fi daari daarta dhexdeeda rajulun kuma sugna markaasoo kale marka camalu ina lama arko fi daari jaarmijuurka qabar muqadama laga dhigaa rajuluna mubtada muaara marka mubtada iyo qabar waay laadu ma camal falin ilaa walba laadu mubtadii camalayn mubtadii khabar inta gasho ay mubtadaha nasaqayda nasbinayda ah, khabarkana rafci hore rafcaana ay saarayda nawaasikhdi ay ka mid tahay laadu nawaasikhdii ay ka mid tahay ina sideedii u camal fashaa ay nasaqayda marka mubtadu awal waa rafcisna waa nasbi jirta laadaan mar haddiiba la kala dhex galay nakiradii iyo laadii ma nasaqi karto mubtada laga dhigaa nakirada fi daari jaarmshuurkan soo marayna qaban muqadamaha laga dhiga laa fi daari daarta dhexdeeda rajulun minin ma ahaanin walaa mraatun haweenayna ma ahaanin fain takararad hadday soo lalaabato hiya laadii tan waa maxee walam takarar laa shardigii ahaa hadii la waayo way macnaheedu waxaa la yidhi yaan laadu soo laalaaban haddii shardigaas la waayo oo laadu soo laalaabato tan waa ka duwan yahe shardiga haddeeraha camalfalka meeshu awal waajib ka aha jaa-isu noqona ah, ihmaalkuna waajib noqon maa icmaalkuna waajib noqon ma labada waa banaanya ah, icmaalku waajib noqon ma ihmaalkuna waajib noqon ma maxay noqonayaan labaduba jaa-is icmaalna waa jaa-is ihmaalna waa jaa-is labada kuu bannaan hmm, laa xawla walaa quwata ila biاllahi falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaji taas wey fain takararad hadday laadii soo laalaabato jaasa waxaa bannaan icmaaluha laada in la camal siiyo oo nakirada ka dambayda ay iyadu ay nasbido hadduu mucrab yahay haddii kalena la bineeyo oo wixii lagu nasbi jiray lagu bineeyo taas waa waajib waxaa waxaan rabaa waa jaais wey in la camal siiyo waa jaais fain takararad hadday laadu soo laalaabato jaasa waxaa bannaan icmaaluha laadi in la camal siiyo oo isimka nakiradaho ka dambeeya ayn hadduu mucrab yahayna nasbido hadduu mabni yahayna wixii lagu nasbi jiray lagu bineeyo oo la camal siiyo wa ilqaauhaa in la camal halleeyaana waa jaais iyaduna in la camal halleeya oo laada inta la camal halleeya nakirada ka dambeeya mubtado laga dhigaa ayaduna waa jaa-is labaduba banaan jaaza wajaaza fain shita haddaa rabto waa ku miaalina camalfalki iyo ihmaalki labadaba waa ku miaalina fain shita haddaad rabto qulta waxaad leedahay laa rajula nin waxa la idhaha kuma sugna walaa mra'ata haweenna kuma sugna marka fiir hadda waa icmaalkii laa rajula waa taasa rajula fadxadaasaa lagu binayay laga nasbinaa fi daarina waa khabarkii walamra'ata waa sidoo kale khabarkiiyo loo soo qadara walamra'ata fiiha ah wey ihmaalkii ku miaalin haddana wain shi'ta haddaad rabto qulta waxaa leedahay laa rajulun wax nin ah fi daari daarta dhexdeeda laa rajulun nin fi daari daarta dhexdeeda ma ahanin walaa mra'atun haweenayna ma ahanin aa ihmaaline laa rajulun nin fi daari daarta dhexdeeda ma ahanin walaa mra'atun haweenayna ma ahanin waa camal hallayne laada rajulu mubtada fi daari khabar walamraatunna sidoo kalaad ka dhigay oo aad leedahay imraatun waa mubtada qabarkiina loo soo qadara walamraatun fiiha waa layska xadfay maxamed muxidiin cabdilxamiid wuxuu uhi waaqulu waxaan leeyahay qad carafta waad garatay anna shuruuda wujuubi camalillaah qad carafta waad garatay anna shuruuda wujuubi camalillaah laa camalfalkeeda waajibnimadiisa shuruuddeeda camala ina ina ay camalkeeda ay camal fasho arbacatu wa afar laada inay camalkii ina oo kale camal fasho markay waajib tahay waa afar shardi markii la helo ah, afar shardi markii la helo wey qaad carabta waad soo garatay ana shuruuda wujuubi camali laa laa camalfalkeeda waajibidiisa shuruuddeeda camala ina ina inad ina camalkeeda ay camal fasho markay inna camalkeeda camal falaydo markuu waajib noqonaa arbacatun afar way shuruuddaas afar shardi horaad usoo baratay shuruuddaas afarta aada carafta waad soo garato horaad usoo baratay anna shuruuda wujuubi camali laa laa camalfalkeeda waajibidda u waajibaa shuruuddeeda camala inna inna camalkeeda ay camal fasho arbacatun afar way shuruuddaas horaad usoo baratay wahaada alkalaamu hadalkan dambe fii bayaani lxukmi xukunka la caddayntiisu ku sugnaaday idakhtalla markuu dhimanaado shardun shardi shardigoo mina shuruudi shuruudda ka mida shuruudda alarbacati afartaa shuruuddii asaabiqati soo hormartay shuruuddii afartaaheed oo soo hormartay haddii mid ka miduhu dhimanaado maxaa dhacaya wey baabkan iyo hadalkan taasuu ka hadla hadalkan wahaada alkalaamu hadalkaanu fii bayaani lxukmi xukun la caddayntiis ayuu ku sugnaaday idaqtalla hadduu dhimanaado shardun shardi shardigaasoo mina shuruudi ka mida shuruuddii alarbacati afarta ahaaye shuruuddii asaabiqati soo hormartay wa bayaanu daalika arrinkaas la caddayntiisa annahu shaaniye idaa waqaca hadduu dhaco bacda laa laa ka gadaal macrifa oo meeshii la rabay nakira inay ka dabamarto a ah, waxaa dhacday macrifu wax kale ma inuu indhigaa kitaabka n indhiga wuxuu inin dhigaa wahaada kalaam fii bayaani lxaali uu inin dhigaa waa isku mid xaalad iyo xukun xukunkaaba ka fiican xukunkaa ka fiican waana isku meesha wa bayaanu daalika arrinkaas la caddayntiisa annow shaaniye idaa waqaca hadduu dhaco bacda laa laa ka gadaal macrifatun isim macrifaa hadduu dhaco laadii waxaa la rabay nakira inay ka daba marto oo isimkeedu uu nakira noqdo hadduu macrifo noqdo wajaba waxaa waajiba ilqaau laa laa in la camal halleeyo wa takraaruhaa in la soo celiyana waa waajib waa waajib laba shaya waajibay markaa in la camal haleeya waa waajib in la soo celceliyaana waa waajib naxwo laa muxamadun muxamed zaaranii mid soo booqday ma ahan walaa bakrun bakarna maaha waa waajib maxaa yeelay ayadoo nakiray ku camal fashaa laa naafiyatun mulqaatun laa camal lahaa la iska leeyay mabniyun calaa sukuun laa maxal lahu min alcaraab muxamadu mubtada marfuucu bilibtidaai wacalaamatu rafci damatun daahiratu fi akhirih zaara ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab زار وفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره يحد على محمد ني امر للوقايه والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مفعول به مقدم ما ما مفعول به مقدم كما جرت markaas waxa leedahay waljumlatu min alficli oo waa jumladeed zaara iyo faacilkeed iyo mafcuulka waljumlatu min alficli walfaacili walmafcuuli fiihi maxala rafcin khabaru mubtaday oo muxamed ahaa raabidna yaa ah waraabitu baynahumaa faacilu zaara walaa bakruna waaw xarfu catin laa naafiyatu mulqaatun la camal laha bakrun macduufun calaa muxamed wlmacduufu cala marfuuci marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri waidaa fasala hadduu kala saaro bayna laa laa iyo wasmiha isimkeeda faasilun mid wax kala saara faasilkoo ma mid un ah midku raba ha noqdee wajaba waxaa waajiba kadalika sidaasoo kale ilqaa'uhaa in la camal hadleeyo laada iyo wa takraaruhaa soo noqnoqoshadeeda haddana waa masalo kale waa masalo kale waa la kala fasliyey shuruudda waxaa ka mid ahaa inaan la kala faslin wa an yakuuna smuha mutasilan bihaa haddii shardigaas la waayo oo laadii iyo nakiradii la kala galo laadii iyo nakiradii aa la dhex galay laba shayga waajiba in la camal halleeyo waa waajib in la soo celceliyaana waa waajib waidaa fasala hadduu kala dhex galo bayna laa iyo wasmihaa faasilun mid wax kala dhex gala maa faasilkaasoo mid un ah wuxuu raba ha ahaado wajaba waxaa waajiba kadaalika sidii horoo kale ilqaa'uha laada in la camal halleeyo wa takraaruhaa iyo laada inay soo laalaabato naxwu la fiihaa qabrada caaqiro hawlun madax xanuun ma ahaanin walaahum hum ahlu jannuhuna ma ahaanin yunsafuuna kuwa lacaqli goriyo kuwa la caqli gororiyo canhaa qamrada xaggeedana laga caqli gororiyo adduunka qofka hadduu qamro cabo madax iyo madax wareer ah ku dhaca qamrada aakhira ma leh tan kaleeto adduunka qofku markuu qamro cabo caqliga dis ku harme waa laga gororina bis xataa ku harima weelka haddii wax laga daadiy waxba lagu reebin aa waa laga gororiyey marka kamrada adduun qofku markuu cabo waa qabta waxaa dhacda hooyihiis inuu kufsado ah. gabadhu dha inuu kufsadaa bis caqliga ku harmi ah. wax caqliga ku qamrada aakiro labada sifaba ma leh mada xanuun ma qofku waa nashaada caafimaad caqligana caqli u siyaada maan dis iska daa in laga gororiyey laa fiihaa qamrada aakiro dhexdeeda hawrun ay subaacun madaxanuun ma ahaanin walaa hum ahlu jannihiina ma ahaanin yunsafuuna kuwa la caqli gororiyo canhaa ay liajlihaa qamrada darteed kuwa loo caqli gororiyo ma ahaanin ama canhaa qamradaas xaggeeda kuwa laga caqli gororiyo caqligu ka baxo ma aysan ahaanin hadda fiiri laadii iyo nakiradii oo qowlun ah waxaa uu dhex maray fiihaa khalaas waa la camala leey laa naafiyatun mulqaatun laa camala laha mabniin calaa sukuuni laa maxala lahu min alicraab fiiha fii xarfi jarin haa damiiru mutaصil mabniin calaa sukuuni fii maxali jari aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bkhabarin mutaqadimin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inun qowlu mubtadaun muaharu marfuucu biاbtidaa wacalaamatu rafci damatu daahiraة fii walaa hum alwaaw xarfu cadfin laa naafiyatu mulqaatun laa camala lahaa hum hum damiiru rafcin munfasilun mubtadaun mabniyun calaa sukuunin fii maxali rafcin canhaa can xarfu jarin haa damiiru mutasilun mabniyun calaa sukuunin fii maxali jarin aljaaru walmajruur mutacalliqaani bimaa bacdahumaa yunsafuuna lagu tacalujina yunsafuuna ficlu mudaaric muqayaru siiqa marfuucu litajarudi min annaasib wاljaazim wcalaamatu rafci hubutun niyaabat can dama lana min alafcaal hamsa ma nada fiihi xarfa min xaraka wwaaw jamaacati damiiru mutaصil mabniyin calaa sukuuni fii maxali rafci naaibu faacil wاljumlatu wاljumlatu min alficli wanaa'ib اlfaacili fii maxali rafcin khabaru mubtad oo humtii ah raabidkiina waraabit baynahuma naaibu faacilu yunsafuun marka maxalshaahidku waa halkee laa iyo qawlun waa la kala dhex galay waa la camal halleeyey laadiina waa la soo celiy laba gooraa la soo celiy soo uma jeedin fa qawlun mubtadaun mu'aqarun waa mubtado gadaal loo dhigay wa fiihana mutacalliqun wuxuu ku tacalluqaa bimaxduufin kula xadfay khabarin maxduufkaas khabarin khabaru ku tacalluqaa ka bedelo khabarkoo muqadamin la hormariyey walaa naafiyatun muhmalatun waa naafiyo la camal halleeyey waidaa takararad hadday soo laalabato waa shardi kale haddii la waayo haddana waxa dhacaya waidaa takararad laa hadday soo laalaabato lam yejib ma waajibayo icmaaluhaa in la camal siiyo ma waajibayo bal yajuusu waxaa bannaan icmaaluhaa in la camal siiyo waa bannaanta haddii shuruuddii kale la ah. helo shardigan markaan soo maraynay walam takarar laa waa naniga inidhi shardigaanu waa shardulwujuub ha camal mar kaleela camalfalkaa waajiba haddii la waayo camalfalkii waa bannaany waa jaa-is laakiin waajib maaha marka haddii laadi ay soo laalaabato camalfalku ma waajibayo waajibnimadiya meesha ka baxee taasa ka baxee waidaa takararad laa hadday soo laalaabato waidaa takararad laa hadday soo laalaabato lam yejib ma waajibayo icmaaluhaa la camalsiinteeda bal iskabadaayo yejuusu waxaa bannaan icmaaluhaa la camalsiinteeda ida stawfad waa hadday oofsato baqiyata shuruudi shuruudda inteedii kale intii kale shuruudda haddii la helo oo la waayo shardiga ah laaduyaysan soo laalaaban waa la waayey shardigaas laakiin shuruuddii kale waa oofsatay in la camal siiyaa bannaanta marka wayajuusu waxaa kaloo bannaan ihmaaluhaa in la camal halleeyo fa taquul waxaa leedahay calalicmaali camalsiintii waxaad ku leedahay laa rajula wax nin la yidhaha fi daari kuma sugna walamraata haweeney kuma sugna aad ugu fiirsan indhaha kala qaad laa rajula markaan nidhaahno laadaan hore waxaan siinay camalu inna rajula waata isimkeedu fadxada lagu bineeyey soo ma jeedin macalkana waa ka nasbisan yahy lafdigana fadxaa looga bineeyey macalkana waa ka nasbisan yahy fi daarina waa qabarkeedii intaas ma fahamtay walamra'ata waxaa kugu banaan saddex ayadana inaad ka dhigto camal in oo tira walam ra'ata ood fadxa ku binaydo tanwiinta ka ilaalido qabarna aduu soo qadartoo tidhaahdo fiihaa fi daari labo waxaa kugu bannaan inaad nasbido walam ra'atan maxaad ku nasbida haddaad nasbiday laada waad camal hallay imra'atanna waxaad ku cadaftay rajula maxalkeeda ilaa rajula maxaan ku idhi lafdiga fadxaa looga bineeyey maxalkay ka nasbisan tahay walamra'atan waxaa tir awowdu waa caadifo laadana waa la camal haleeyey imra'atan halkaa lagu cadfay calaa maxalli ismillaah waxaa kuu bannaa walamra'atun inaad tidhaahdo walamra'atun walamra'atun wujuuda ku bannaan waa labe mid la iskaga gaabsayna haddeer waxaan leenahay laada waa la camal haleeyey imra'atunna waxaa lagu cadfaa calaa maxali laa macasmiha laada iyo isimkoo iswata laada iyo isimkoo iswata maxalulmubtada yaalin cinda siiba wey ilaa mubtada sooma isa nasaqin marka halkaas ku cadaf intaas ma la fahmo warkii laga sheegi jiray ulu camalaan waa gaabsanayna wax badan ma rabno laakiin intaasaan rabnaa in la qabto waxaani leeda hore haddii la yidhaha laa rajula ayada waa cadda warkeedu maxaa la siiyey camalu inna laada isimkeeda fatxaa lagu bineeyey maxalkana waa nasuusanya fi daarina waa qabarkii laada waxaad kala ogaataa laada iyo isimkeedu meesha yaaliin waa meel mubtada oo la jeedo oo mubtaday nasaqda ayadu taasna ogow mubtadana waa un marfuuci ogow intaas markaa tiraa ka gudub walam ra'a saddexaa kuugu bannaan walam ra'ata oo fadxo kaliya markaas maxaa la sameeyey laada damba ayana waxaa la siiyey camalu inna khabarkiina waa loo soo qadara walamra'ata fiihaa koow waxaa bannaan walamra'atan oo ah nasbaad leeda tan haddana fadxaad leeda waa kala duwe ah, nasbi oo tanwiini haddaad nasbido maxaad ku nasbidaa lagu leeyahy waxaa leedaa waxaan ku cadfay calaa maxalli ismillaah leeda horoo laa rajula rajulada maxalkeedaa nasbisanaa ma la fahma waxaa bannaan inaad goddo oo tidha walamra'atun laada waa lacamil lawowda caadifaa imraatu waxaan ku cadfaa leeda calaa maali smila calaa maxalilah maca smiha laada iyo isimkeedoo iswata maxalkooda maxalulmubtadaa cinda siiba weyn oo ku dare laysuma waafaqsaneen warkaas ma la fahmo halaas yarkaa sii day wa taquulu wa leedahay icmaalkii waa aragnay laada horoo la camal siiyey wa taquulu waxaa leedahay cala alihmaali camal halayntii laa rajulu fi daari ma ahaanin walaa mraatun ma ahaanin birafci rajulin wamraatin alakri fiiri laada hore horta u fiirso laada hore ayada waxaa leedahay horta laa rajulun marka la yidhaahdo hal wejan ka qaadayna keliya aduu kaas iska qabo haddow qismiga labaada lagugu dari doono in sha allah rajul laada waa lacamlale rajulun waa mubtada fi daarina waa qabarkii walamraatun walamra'atun labaa kuugu bannaan saddex ma bannaana labaa kuugu bannaan walamra'atun walamra'ata labadaasaa kuugu bannaan maxaa kuugu bannaan walamra'ata iyo walamra'atun labadaasaa kuugu bannaan maxaa mamnuuc noqday markaan walamra'atan walamra'ata haddaad tidhaahdo laada dambaad camalo ina siida tan hore camalo ina waa weyda soo maaha tan dambe sii walamra'ata khabarkan u soo qadar Ah, wala mra'ata fiihaa dhig haye wala mra'atun haddaad tidhaahdana soo gaabi warka waxaad tidhahdaa calaa maxali smillaah calaa maxalillaah maca smiha lagu cadfaa calaa maxalillaah maca smiha ilaas mudada yaaleeni marka midda dama wala mra'ata iyo wala mra'atun maxaa mamnuuq noqday wala mra'atan maxay u noqotay wax mansuub kamaba horreeyaan laa lafdan walaa maxalan halkaa lagu cadfa meel la geeya male ah. Ah. waxaa leedahay maxaa walam ra'tan ay mamnuucu noqotay licadami nasbi lmacduufi calayhi de ah. macduuf calayga nasbadiisiyaa la waaye laa lafnan walaa maxalan marka waa mamnuuc inaad nasbido oo tidhaa walam lima hay mamnuucu noqotay licadami nasbi lmacduufi calayh macduufu calayga nasbadiisiyaa la waaye meel la geeya male xayla wax mansuubu kama horeeyo ma la fahmay intaas intaas bal yaan la sii intaas yaan la sii day almunaadaa munaadiy haadaakanu maxaluhu waa meeshii looga hadlaayey qaala ibnuاlajrumi wuxuu yidhi baabulmunaadaa haadaa midkaanu baabulmunaadaa kii loo qaylinayo loo dhawaaqayo baabkiisii e weeye almunaadaa kan loo dhawaaqaa khamsatu anwaacin nuucyaalo shana weeye shan nuucaa loo dhawaaqaa almufradu mufrad mufrad alcalamu calam calab waa taqaanaa oo horaad u soo aragtay calab markii macrifada laga hadlaayey aad calam soo barato ah, markii macrifo iyo nakire laga hadlaayey macrifaad ku soo barato macaarifta markii laga hadlaayey mufradna baabulmunaadaa iyo baabulaah waad soo baratay oo waa maxay maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf marka mufrad iyo calam labadaba waa taqaan marka isi adugu almunaadaa kan loo dhawaaqa khamsatu anwaacin nucyaalashana weeye almufradu waa mufrad mufrad alcalamu calam ah iyo wanakiratu nakiro almaqsuudatu loo qastaa nakiro loo qastaa xaa loola jeeda waxaa loola jeedaa lafdiga la isticmaala waa nakiro laakiin qof gaar ah loo isticmaala nakiro xaa lagu yiqiina marka lagu dhawaaqo jinsigoo dhan in afraadda uu ka dhexe jinsiga afraaddaas jinsigaas afraaddiisa inuu ka dhaxeeyo saasaa lagu yiqiina maahan maanta lafdiga la isticmaala waa lafdi nakira laakiin shaksi gaaraha loola jeeda yaa rajulu nin kaanow aad leedahay nin gaaraad ah ula jeeda yaa rajulu nin kaanow i mid gaaraad ah ula jeeda rajul yay ka dhexayd awel kullu dakarin baaliqin min bani aadam saas in loo isticmaalay aheed ma u isticmaalaya nin gaaraad ah. yaa rajulu nin kaanow aad leedahay waa nakira oo shaksi gaara loola jeeda nakira maqsuudaha layidhaha saw laba ma ahan wa nakiratu nakiro nakiradaasoo hayrulmaqsuudati aan cidna loola qasdayn tanna waa nakiro sidii loo dejiyo loo isticmaala ah, aslu wadcigeeda loo isticmaala sow afraadda jinsiga inay ku faafto looma dejin maa shaaca fii jinsi laa yaktasu bihi waaxidu duuna aakhara waa nakiro macnihi loo dejiyo loo isticmaala nin indhoolaa wuxuu leeyahay yaa rajulan khud biyaddi masaajidkuu soo geli raba ninoo gacantay qabo ee meel manaasiba masaajidka iga taaji mid gaar isagu dan kama leh kii qabtaa waa u kii kale mid gaara oo uu danaynaya ma jiro soo ma jeedid waa nakiro hayru maqsuudaa oo aan cid gaara loola qastayn walmudaafu kan afraad waa mudaaf waa la yaqaanaa kan shanaadna wa shabiihu bilmudaaf mid lagu shabahay mudaaf maxamed maxiyadiin cabdulxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay almunaadaanka loo dhawaaqa fi luqati luqada dhexdeeda xaaluu ahaaday huwa almatluubu waa midka la dalbaa iqbaaluhu soo qaabilidiisa muطlaqan kala qaadlaan waa qof la doonayo inuu xaggaaga soo aado ku soo qaabilo waa mid la dalbayo inuu ku soo qaabilo sidaas weeye sidaasaa luq ahaan la yidhaha wa fi istilaaxi nuxaad naxwooleeda heshiiskooda xaal uu munaadi ahaaday huwa lmaluubu waa mid la dalbaa iqbaalu soo qaabilidiisa biyaa lagu dalbaa ow ixdaa akhawaatihaa ama yaa walaalaheed mid ka mida macnaha xuruufu nidaa waa badan yihin xuruufu nidaa maahan yaa keligeed maahan xuruufu nidaa yaa keligeed maahan waa badan yihiin soo jeedid marka waxaa la yidhaha munaade waa mid la dalbaa inuu ku soo qaabilo waxa lagu dalbayna xuruufu nidihii mid ka mida u yahay xurufunidii mid ka mida ku raba ha ahaade huwa lmaطluubu waa mid la dalba iqbaalu soo qaabilidiisa biyaa-a lagu dalba oo ixdaa akhawaatiha ah. wa akhawaatu yaa yaa marka walaaleed xurufunidihi ku bara xurufunidihi hiya alhamsatu waa hamsa qof dhow marka loo dhawaaqa ee hamsada la adeegsadaa naxwu azaydu zaydo aqbil war soo qaabil xaggayda fiili azaydu waa qof kuu dhow marka waa qof kuu dhow azaydu azaydu alhamsatu xarfu nidaa ah, waxaad dhigi karta alhamsatu xarfun linidaa'i اlqariin waa xaraf loogu dhawaaqo midka kuu dhow ah, xarfun linidaa'i اlqariin midka kuu dhow waa loogu dhawaaqa hamsada midka kuu dhow ayaa loogu dhawaaqaa hamsada mabniina calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraab zaydu munaada mufradun calamun mabniin calaa dami fii maxali nasbi aqbil ficlu amri mabniin calaa sukuuni laa maxal lah min alexraab wafaacilu damiiru mustatir wujuban taqdiiruhu anta wa ey ah ka mida ey ey ibraahiimu ibraahiimo ibraahiimow ibraahiimow mid fogaan loogu dhawaaqa ey xarfu nidaa linidaai lbaciid xarfun linidaai lbaciid iska soo gaab ey xarfun linidaai lbaciid mabniyn calىa sukuuni laa maxal lah min acraab ibraahimu munaada mufaadun calamun mabniyn calaa dami fi maxala nasbi yaa e ibraahimu ibraahimow tafaham war wax faham war dersiga faham tafaham ficlu amri mabniyn calaa sukuuni laa maxala lah min acraab faacilu daminu musati wujuba taqdiiru amr wa aya a ka mida ayaa naxwo ayaa shajara khaabuuri khaabuur waa maxay waxay idhaahdeen culamada luqawiinta gobolkood waa nawcun min ashajari qaarna waxayna maya waa mawd waa beladun macruuf qaar waxayna maya waa nahrun macruuf waa webi la yaqaan maxaa la isugu qabaa gabalaa yidhahdeen huwa waadun macruuf waaba waadi la yaqaan meesha ku yaalaaba ogye maxaa wax kale loogu sheegay maxaa la isku qabta ayaa shajar alkhaabuur geedka khaabuurka la yidhaah shajarkiisiiyo waxaa ka fiican bal mawdic ka dhig ayaa shajara alkhaabuur meesha khaabuur la yidhaha geedaha ka baxo maa laka maxaa kuu sugnaaday muuriqan xaalo a tahay mid caleen bixina ee in dhibaata ku haysatana looma maleeyee meeshaan khaabuur waadigaano adiga xaalkaaga quu ahaa wadiga adiga iska bixinayee ka annaka waxaad moodaa lam tajza inaadan kaba argagixin cala bni dariif ninkii inaad dariif hayoo la dilay adiga murugaba ku hayda caleenaad ba iska baxee geedahaanu xeeg ahayde uu leeyahy geeduu dhawaaqa uu leeyahay idinka musiibada dhacdada badan dareeminaad idmudda caleenaad iska baxayda amaba qallalayda naxdinta nagu dhacda intay ku dhacdo geedow maa qallashaan uu leeyahy ayaa shajara alkhaabuur meesha magaceeda khaabuur la yidhaah geedaha ka baxo hada fiiri ayaa u xarfmidda ah, shajara waa munaada waa munaada waa mudaaf mansuuq soo ma jeedo shajara mudaaf alkhaaburi mudaaf iley ayaa shajara alkhaabuur khaabuur meesha la yidhaha geedaha ka baxo maa laka maxaa kuu sugnaaday muuriqan xaal aatay kii caleen bixina adiga caleentu kaa soo dhalatay murugada kaama muuqatee kaanaka waad waaba adigoo lam tajzac aan ka argagixin calabni dariif ninka la yidhaha ina dariif waxaa ka wahaya hayaa ah xuruftii ka mida naxw hayaa muxamadu muxamedo tacaala kaalag hayaa xarfu nidaa linidaa'i lbaciid hayaa waxaa loogu dhawaaqaa kan fog wey kan fog aa loogu dhawaaqaa linidaa'i lbaciid walilmunaada naa'i ow ka naa'iya wa ey wa-aa kadee ayaa hayaa eh, ina maali khulaasada ugu tegi doontaa walilmunaada naa'i ow ka naa'iya wa ey wa-aa kadaa ayaa uma hayaa marka haya wuxuu kuwa fogfog a ah lagu dhawaaqa wahaya naxwu hayaa muxamedu muxamedo waa qof fog wey hayaa xarfun linidaa baciid mabniyun calaa sukuuni laa maxala la min acraab muxamed munaada mufradun calaman mabniyun calaa dami fi maxali nasbin tacaala ficlu amri mabniyun calaa xadfi xarfi lcila wahiy alif alfatxatu qablaha daliilu calayha lian alfatxata waqtu lif wafaacilu damiir mustatir wujuuban taqdiiru ant uma lmunaadaa kan loo dhawaaqa calaa khamsati anwaacin nuucyaalo shan ah korkood ayuu ku sugnaaday almufradu mufrad alawalkan ugu horeeya almufradu mufrad wey mufrad alcalamu calama mufrad waa taqaan baabkan maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf calamna waa taqaanaa mawdica lishayin licayni shay gaara ah magac loo dejiye wey waqad madaa waxaa ku tegey fii baabi laa tacriifu lmufradi mufrad in la sheego baabulaa ay noogu soo martay wa loola jeedo waxa loola jeedo wa mihaaluhu yaa muxamadu yaa xarfu nida ma nabadcu mabniyun cala sukuuni laa maxala la min alcraab muxamed munaada mufradun calamun mabniyun cala dami fii maxal nasb wa yaa faatimatu waa lamid sidoo kale icraab ويا محمدان يا حرف النداء ما ناب أدعو مبني على سكون الله محل الله من الأحرام محمدان منادى مفرد علم مبني على الألف آه لأنه مثنى مبني على الألف في محل نصب ألف تتكون تكون بنينه هاي لا Ah, wixii lagu rafci jiray aa lagu birayna macalkana ka naasbi wa yaa faatimataani waa la mid wa yaa muxamaduuna waa jamad kanusal maxaa leedaha yaa xarfu nida maanabadcu mabniyn calaa sukuuni laa maxala la min alcraab muxamaduuna munaada mufradun calamun mabniyun cala alwaaw ah, liannahu jamcu mudakanu saalim fii maxali nasb waay wa yaa faatimaat waa jamcu musaalim yaa xarfu nida maanaba adcu faaimaat muraada mufradu calamu mabniyu calى dami fi maxal nas ila jacma saalim ahaani annakiratu almaqsuudatu waa nakiro loo qasdaa oo maxaa la yidhaha nakire maqsuudaa isagaa kuu sheegaa fiiri wa hiya nakirada maqsuudada allati waa midda yuqsadu loola jeedo bihaa nakirada waaidun waaxidun mid mucayanun gaara oo mimaa ka mida yasixu uu ansaxayo ilaaqu lafdiga nakirada lafdigeeda in lagu ilaaqo calayhi waaxid afraaddii oo nakirada loo isticmaali jiray mid ka midaa si gaara loogu isticmaala hadda rajul yaa iska lahaa kullu dakarin baaliqin min bani aadam kulli waa ka dhexay soomaan hal midoo ka mid aad u isticmaali imra'a dumarkii o dhan u ka dhexay soomaan qaangaarka hal midoo ka mid aad u isticmaali nakiradan afraaddii ay ka dhexayday hal midoo ka mid aad u isticmaali oo mucayan taasaa la ydhaha nakira maqsuudaa annakiratu almaqsuudatu wahiya nakira maqsuuda allatii waa midda yuqsadu loola qasto biha nakirada waaxidun mid mucayanun gaar ah waaxidkoo mimaakii ka mida yasixu ansaxa ilaaqu lafdiga nakirada lafdigeeda in lagu ilaaqo calayhi waaxidka naxwu yaa aalimu aalim kaanow alle mid gaara ah. w aalim awal aalim oo dhan ay magaan magacaanu ku dhici jiro hadda mid gaar haduu isticmaale yaa aalimu aalim kaanow aad leeda mid gaara ah haduu isticmaale yaa xarfu nida maanaad adcu aalimu munaada nakiratu maqsuudatu mabniin calaa dami fi maca nasbi turiidu waxaad u jeedaa waaxidan mid bicayni daatadiis mid gaaraad u jeedaa aalim oo dhan uma jeedin ahaali annakiratu hayrulmaqsuuda nakira aan qofna loola qaystayn gaar ah wa hiya nakira kayru maqsuudaa allatii waa midda yuqsadu bihaa loola qaystaa waaxidun mid waaxidkoo kayru mucayanin aan gaar ahayn waaxid un ka mida afraadi loo dejiyey wey naxwu qowlilwaacidi waa qofkii dadka waaninaya hadalkiisa oo kale yaa kaafilan midka halmaansanow tanabax baraaru mid gaara ma qof kastoo oo halmaansano xoogaa qafla ku jirto daacada alle ka gaabiyu la hadla mid gaara ma yaa kaafilan yaa xarfu mida maanaaba adcuu kaafilan munaada nakiratun hayru maqsuudatin mansuub calaamatu nasfi fatxatu daahiratu fi aakhiri تنبه فعل أمر مبني على سكون الله محل من الإعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت فإنه فإنه قائلك أو واعدك فإنه فإن الواعدة واعدك وعلي النظر فإنه واعدك ضدك واننا لا يريد أولما جهد واحدا مد معينا قارقا بل يريد وحو جهد كل من قف كستا أو يطلق عليه لغو إطلاق لفظ غافل وقف كستا لديك رحوغا وهل منسان يطاعد عليه الرابع المضاف weye نaxو yaa طاaلب الcilmi war ardaga cilmiga dalbaayow اجتahid dadaal yaa xarفu nidaain maa naaba adxو طاaلبa muنaada مضاaf maنصوب وcalaamaة نصb فaتxaة ظاahiraة في akhirه طاaلبa مضاaf الcilmi مضاaf iليه majrوur وcalaamaة jri kasرaة ظاahiraة في akhirه اجتahid فiclu أمri مبنiي calى الsukون laa مaحل لh miن الإعrاab وفaacilu ضamiru mstatir وujuba تqديru anta alkhaamis ashabiih mid lagu shabahay bilmudaaf oo maxaa la yidhaha shabiih bilmudaaf wa huwa shabiih bilmudaaf maa lafdi weeye itasala bihi uu la xidhiidhsaday shay-un shay shaygoo min tamaami macnaahu macnihiisa dhammaystirankiisa ka mida sawaaun waxaa isku mid a waxa macnaha dhammaystiraayo xoogaa kuu faahfaahina sawaaun waxaa isku mid ah akaana ahaaye almuttasilu midka la xidhiidhsanaa bihi isimka marfuucan mid la goday bihi isimka lagu goday marfuuci waa gutay waa faacilkiisii ama waa naay faacilkiisii isagaaba gutay waxa gadaal kala xidhiino macnaha dhammaystira waa isimkan oo munaadaha isim uu ku camal falayo oo uu rafcinayo waa ama faacilkiisii ama naay faacilkiisii wey wa isim waa isagu rafcina naxw yaa xamiidan midka la mahdiyo ficlu ficilkiisa yaa xamiidan yaa xarfu nidaayin maanaaba adco mabniin calaa sukuuni laa maxala laha min alcraab xamiidan munaada shabiihun bilmudaafi mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akri xamiidan sifatun mushabahatun dhe bismi faacilin sifa mushabahaha ladhaah waa ay camal fashaa sifatun mushabahatun bismi lfaacili tacmalu camala ficlihaa tarfacu lfaacila ha isku dhihin watansibu lmafcuula tarfacu lfaacila dhe faacil kalehay qaadataay ficlu فاعل حميد مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره فعل مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر أم كان أما ها هذا وحا قبال كلا حرير سنة منصورا مثل النسبية به منادها لو نسبية وحو كلا نقول كرا وحا قبال كلا حرير اسم كان منادها اسم نصبين آه تاسو نقول كرا سيدا مفعول كيسي وكلا تاسو كلا نقول نحو yaa xaafidan midka soo xifdiyayow darsaw cashar yaa xaafidan midka haddaba xifdisanoo daarsaw casharkiisa yaa xarfu nidaa maa naab adcu mabniyun calaa sukuuni laa maxalla min alcraab xaafidan munaada shabiihu bilmudaaf mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fii aakhirih xaafidan ismu faacilin yacmalu camala ficlihi yarfacu lfaacila wayansibu lmafcuula ku dar markaa ah, yarfacu lfaacila wayansibu lmafcuula wafaacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa Ah, huwa darsa mafcuul bih xaafid mansuub calaamaة naصbi fatxatu daahiraة fi aqin darsa mudaaf walhaa damiiru mutaصil mabniyin calى dami fii maxali jarin hadda fiiri yaa xamiidan xamiidan maxaa gadaal kala xidhiira ismuu rafcistay oo macnaha dhammaystira sifada mushabaha faacilkeedia la xidhiira xaafidana gadaal yaa kala xidhiira mafcuulkiisii uu nasbistay marka waa isim dhammaystira macnaha am ama ha ahaado isimka macnaha dhammaystiraa majbuuran ku la jiray fii xarfi jarin xarfu jar lagu jaray xarfu jarkoo yatacallaqu ku tacaluqa bi munaada wuxuu kaloo noqon karaa waxa gadaal kala xidhiidha jaar majruur ku tacaluqa munaadaha isaguna macnuu dhammaystira isaguna macnuu dhammaystira naxw yaa muxiban midka jecelow lilkhayri khayrka yaa muxiban midka jecelow lilkhayri khayrka yaa muxiban yaa xarfu nidaain maa naabad mabniin calaa sukuni laa maxala laha min alcraab muxiban munaada shabiihun bilmudaaf mansuubu calaamatu nasbi farxatu daahiratu fi akhirih muxiban ismu faacilin yacmalu camala ficli yarfacu lfaacila faacilkiisu waa faacilu damiru musatirun jawaasan taqdiru huwa lilkhayri jaaru wamajruuru mutacaliqaani bimuxiban ku soo tacaluji hadda muxiban waa waa shabiih bilmudaaf maxaa yeelay gadaal waxaa kala xidhiidha wax macnaha dhammaystira maxaa hadda haddaan idhaha yaa muxiban midka jecelow muxuu jeceliya ma shartuu jeceliya se khayrka lama kala yaqaan soomaa laakiin yaa muxiban midka jecelow lilkhayri markaan idhi manii waa dhammaystirma macnihii waa dhammaystirma allahu subxaana wa tacala aclam sal allahu wslam wbaarak calaa nabiyina